mida xanuun sheegto ida ishtaka alinsaanu shaya minhu alcudwa minhu xubin asaga ka tirsanba ruuxa xanuunsaday meelba laga hayaa madax ama dhag iyo wixii la halmaala aw kaanat bihi qarxatun ama booge ay ku taallo aw jurxun ama nabarya dhaawac uu ku yaallo qaala suban wuxuu odhan jiray qaala nebi sal slam biasbucihi haakada qaala huna facalay ka dhigan tahay nabiy ay facala annabiyu gacantiisa fartiisa nabigu wuxuu ku samayn jiray hakadaa sidaa ayada ah marka haakadaa maxay tahay tilmaantii baa lagu sheegayaa wa wadaca sufyaan bnu cuyaynata wuxuu saaray alraawi ee xadiidka wariyey sabaabatahu farmarugsatadiisii fartan aad ku subxaanlaysataan ee lagu tawxiidsado ayuu maxbaan ka booday sabaabatahu fariiradiisiibu fartiisii farmuusatiisa wuxuu saaray bilardi dhulku ku dhajiyay uma rafaca waa ka soo qaaday wa qaala wuxuuna yidhi bismi turbatu ardina biriqati bacdina yushfa bihi saqiimuna biidni rabbina muttafaqun calayh maxalushaahidku waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu ruux xanuunsado oo xubin jidhkiisa kamida mida uu ka sheegto ama booge ay ku taallo ama nabar iyo dhaawac ku yaalo nabigu fartiisa barakaysan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tufi jiray candhuuf yar buu odhan jiray kadibna dhulka ayuu marinaya ciidda ayuu wax kaga soo qaadaya meeshii xanuunsanayd buu marka nabigu sidaa isagoo ku gubaya ayuu saari jiray ducadana wuu akhriyi jiray sidaas weeye bismillaahi ilaahay magaciisa barakaysan baanu cuskanay oo nu ku tawasulaynaa turbatu ardina dhulka yaga ciiddiisa iyo caradiisu biriiqati bacdina maca riqati bacdina barkana candhuuftiisi ay la socoto yaa yushfa lagu caafinayaa bihi saqiimunaa kaanaga xanuunsanee buka biidni rabbina ilaahay idankiibana lagu caafinaya muttafaqun calay nabigu marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu jamciyey ilaahay asagoo ku tawasulay oo ilaahay baryey iyo aadamaha asalkiisii iyo faraciisii inuu nabigu isticmaalo aadamaha asalkiisii ciid baa laga abuuray nabiyulahi aadam ciid min iib baa laga keenay ubadkiisii intii ka dambaysayna mini iyo biyay ka farcamaan nabigu marka wuxuu jamciyey asalkii meeshaad ka timaadona ciidda ahaydna waa asaga taabtay fartaysana waa asaga ku tufay candhubtiisi barakaysnayd oo waa biyihii aad ka farcateen buu nabigu tilmaamaya labadaasoo la isku daray oo lagu xoojiyay ilaahay baryadiisa ayaa boogta lagu gubahayaa ee meesha ku xanuunaysa la saaraya marka waa duco aad iyo aad u qiimo badan waa in la xifdiyo oo markaas dadkana saas loogu daaweeye muttafaqun calayh wa canha caaisha waxyaabaa loogu ducaynaya ruuxa muslimka xanuunsan taasaa ka mid bism biriqati bacdina cafwan turbatu ardina biriqati bacdina yushfa bihi saqiimuuna biidni rabbina iyadoo lakala hormariyana way jirtaa wa canha caaisha waxaa laga wariya ana nabiya sal ly salam kaana waxaa suubanoo yacuudu kii booqda bacda ahlihi ahlkiisa barhkood buu booqan dadkiisa qaraabadaee faamilka ah ayuu nabigu booqan jiray markay xanuunsadaan yamsaxu biyadihi lyumna gacanta midig buuna ku masixi jiray gacanta midig buu ruuxa nabigu marin jiray madaxa iyo gacantiisa iyo meesha meesha xanuunsan buu gacanta la gaadhaya kaana yacuudu bacda ahlihi yamsaxu biyadihi اlyumna gacantiisa midug buu ku masaxaya ruuxa markuu xanuunsan yahay inaad taabato ood la xidhiidho ama wejiga gacanta ka saarto ama adinkiisa midigta aad gacanta saarto xoogo wehel bay u tahay wuu ku nafisahayaa ilahay inuu kugu caafiyo ducadaasna waaba laga yaaba wayaquul wuxuu odhan gacanta midig mariya ruuxa allahuma raba الnaas allihii aadamaha rabbigiisii ahayow ee barbaariya ee iskale ee abuura ee maamulow adhib ilba'sa dhibka allow tagsii dhibka iyo rafaadka iyo xanuunkan iyo laxawgan ruuxan allow ka qaad ishfi anta shaafi ilaahw caafi adunbaa wax caafiye ilaahw ruuxan caafi laa shifaa'a daawo iyo caafimaad ma jiro ilaa shifaa'uka caafimaadkaada mooye shifaa'an caafimaad iyo bogsiid allow sii laa yuqaadiru aan ka tagaynin saqaman iyo suqman waa riwaayataan waana isku macno wey ilaahu caafi caafimaad weeye aan ka tegaynin wa xanuuna wtankiiru litaqliil laa yuqaadiru aan ka tagaynin saqaman xanuun haba yaraatee ama suqman xanuun intuu dooni baa la ekaado idan gacanta uu masaxo oo ruux mulaatafo nabigu uu ku sameeyo isagoo u duceeyaba waa iskugu dari jiray waa ducaadu qiimo la yaqaano waxyaabaha ruuxa muslimkii xanuunsaneed booqatay adigu ducayn bay ka mid tahay idan haddee caqaa'idkii muslimiintana ku jira haddee bini aadamka xanuunsan inta fayow iyo inta mootan iyo inta xanuunsanba kulli allah iskaloo maamula dhibka allah keena asagaana qaada caafimaadaan allah ahayna ma jiro allunbaa wax caafiya ilaahu markaasi ruuxan caafi weeye caafimaad aan waxba xanuuna ka tegaynin haba yaraatee idan adiga raaqigaa ah ama mucaalijka ah inaadan waxba qaban karin oo wax walba biyadilaahi ku jiro oo amarka alla leeyahay oo alla loo baahan yahay ayaa tusaysa ood aaminaysaa ruuxa mariidkana tusaysaa an anasin radi allahu tacaala canhu anahu qaala lihaabit anas bni maalik ba wuxuu ku yidhi ardaygiisa haabit ibni aslam albunaani raximah اllahu taala alaa arqiika ma waanan kugu tufayni maan kugu tufo weeye biruqyati rasuulillaah rasuulka ilaahay tufmadiisii dadka xanuunsan uu ku tufi jiray haddee nin sidaa layidhi muxuu sugahaya oo muslima nabi maxamed siduu dadka u tufi jiray ee u dhaawi jira aan kugu dhaawo haddii la yidhaahdo qaala wuxuu idhi balaa alla magana haa igu tufo sida nabiga igu tuf qaala wuxuu idhi saxaabigu nabigu odhan jiray allahuma rabba annaas mudhib basi ishfi anta shaafi laa shaafiya ila anta shifaan laa yuqaadiru saqaman aw suqman rawahu lbukhaari rabbiga dadka rabbigoodiiow mudhib albas dhibka allaha tagsiiyow sii qaadow zuuliyow mudhib waa muziyu lbasi walbaasu aduru oo xanuunka hadda ruux ayaa ka mid ah ishfi anta shaafi allaw caafi ruuxan caafimaad degdega rabbi ow sii adunbaa wax caafiye laa shaafiya ilaa anta caafimaad axad keeni kara ama axad caafin kara ma jiro oon ka ahay waxaynu inagu la nimaadno waa asbaab iyo wasaa'il ilaahay hadduu doono barakayn hadduu doono barakada uu ka qaadi hadduu doono caafimaad uu kuu gelin hadduu doono uusan kuu gelinayn shifaaan caafimaad allow sii laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman bushi aan ka tegaynin rawahu lbukhaari وcan sacd bn waqaas radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabiga cadanii rasuul rasuulku ilaahay baa ibooqday anoo xanuunsan faqaala markaasuu yihi allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan rawaahu muslim saddex goor buu ku nabigu dhaqan buu u lahaa erayga inuu celiyo rakaadiyo saddex iyo inti ka badanba ilaa laga faahmahayo ducadana sidaasuu yeeli jiray allahuma shfi sacdan ilaahw sacd waqaas caafi allahuma shfi sacdan rawaahu muslim sidaasuu nabigu igu ducey idan ruuxa muslimka ilaahu caafi ilaahu caafi ilaahu busheega ka qaad ilaahu xanuunkan ruuxa ka kici waa tawasul haddee iyo ilaahu la cuskanayo weye ruuxa aadamahana qalbigaa loo dejinaya tii allay tegi laakiin xaquu kugu leeyahay weeye aduguna mar haddaad booqato xaqi aad timid ducooyinkaas nabiga ka suganna xafdi oo ugu ducee wacan abi cabdilaahi cumaan bn bcaas athaqafi radi allahu tacaala canhu anahu shakaa ilaa rasuuli illah rasuulki ilaahay inuu u sheegtay buu sheegay wajacan xanuun iyo laxow nabigu markuu calayhi salaatu wasalaam saxaabigan islaamay waa kii madiine yimid ee muddo yar nabiga la joogay kadibna dardaaran nabigu uu siiyey reer taa'if iyo reer taqiif buu amiir oga dhigay halkaasuu u diray marka xanuunno badan baa ku dhacay oo ku yimid xanuunihii qayb ka annahu shakaa ilaa rasuulilahi rasuulka u sheegtay buu sheegay wajacan laxow iyo xanuun yajidu uu helayo fii jasadihi jidhkiisa iyo gankiisa uu ka dareemayo faqaala lahu rasuulu اllah rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yidhi sal lay slam dac yadaka gacantaada saar cala aladii ya'lamu goobta ku xanuunaysa ee ku jiran min jasadika jidhkaada ka mida jidhkaada goobta ku xanuunaysa ead wax ka sheeganayso gacanta saar waqul waxaad tidhaahdaa bismi اllaah ilaahay magacii la cuskay dheh alaaan saddex jeer bisinka ku celi tasmiyada basmalada saddex goor ku celi waqul waxaad tidhahdaa sabca maraatin toddoba jeerna waxaad tidhaahdaa acuudu bicizat illaahi waqudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir rawaahu muslim taana toddoba goor ducadaa ku celi intaad meesha ku xanuuni madaxa dhegta dhuunta xabadka lugta meesha laga haya aad gacanta ku qabato bisinka saddex goor acuudu waxaan magan gelayaa bicizat illaahi ilaahay sharaftiisa iyo awooddiisa cizadu waa khalabada iyo manacada weeye waxaan magan galay ilaahay cizadiisa iyo boqornimadkiisa iyo gobanimadkiisa iyo awooddiisa iyo wa qudratii karaankiisa ilahay uu wax walba karo wuxuu doono uu sii daayo wuxuu doono caafiyo kuu doono uu dilo lianna ilaahay subxaanah wa taala wa calaa kulli shayin qadiir idan alqudra wاlciza marka aad magan gashood cuskatay qudrat اllahi subxaanaه wa tacaala oon xuduud lahayn iyo ilaahay cizadiisoon xuduud lahayn subxaanaه wa tacaala muxuu ka magan galay addoonku min shari maa ajidu waxaan helaya sharkiisa allow kaa maangalay xanuunkan iyo laxagan aan dareemayo sharkiisaan kaa maangalay iyo xadar waxaan ka digtoonahay ruuxanuuse waa taqaanaa waxbuu ka shakiy xanuun yar baa ku qaba haddii amuun ka dhagyar baa ku xanuuni amaa balaayo kala tahay calooshaa ku yarbixi ama dacun calaad kugu dhacay waxyaabaha biniaadam ku soo dhici shaydaan waswaaskaana ay laga digtoonyo alla waa kaa maangalay xanuunka hadda aan dareemi iyo waxaan filayan ka baqayba alla intabaadaan kaa maangalay kulli waad isku daraysa min shari maa ajidu waxaan hadda helahayo oo xanuunkay laxawga wa uxaadiru waxaa mustaqbal ka baqahaya alla la cuskadaade rawaahu muslim riwaayaadka xadiidku uu leeyahay ducooyinka ducadan iyadoo dheerna way timaada iyadoo gaabanna way timaada riwaayaadka qaarka qaybay ku daran waxa ka ah bismillaah oo saddex goor lagu celiyo wabillaah oo lagu daro bismillaah wabillaah saddex jeer lagu celiyo bismillaahi wabillaah uciidu bicizati illaahi waqudratihi meesha ah calaa kulli shay la raaciyo waqudratihi calaa kulli shay min shari maa ajiduhu wauxaadir iyadoo damaa'ir la geliyo ajiduhu la yidhahdana way jirtaa marka ducada yarta alla qabto caruurta lagu tufo idinku meesheeda xanuuna ku tufa waa ducaa aad u qiimo badan wey ilaahay baana hadde wax walboo laga baqay laga kaalmaysta aadan wax kuma tari karo waa asbaab daawooyinkani waxyaabahan sbiriinka lala ordahayay iyo qur-aanka la issaarahay iyo waa wasaa'il ilaahay subxaana wataala aduu ku geliya caafimaadna aad ku heli haddii kale aadan ku helayn biyadihi maqaalidu kulli shay ilaahay bay gacantiisa wax ku jiraan alla weyne ayaa gacanta wax walba ku haya caafimaad iyo bushi iyo caafimaadba marka asaga hoosta ilaahay weydiiso asaga cusko aadamaha waxba ha ku eedin allahaa hoos tagoo asaga tuugoo bari saa darteed ba shekhuislaam ibnu taymiya ibnu qayim iyo jiray ninkii shaacirka ah maxamed ibni xamduun yaa oday boqor uu ammaanahayay buu gabay u tiriyey ilaahay ayuu ku bari jireen waxayna odhan jireen gabay weedhaani alla unbaa mutay aadama ma muto ninbuu ammaanahay markaas wuxuu hi yaa man aluudu bihi fii ma uamiluhu waman acuudu bihi mima uxaadiruhu laa yajburu الnaasu cadman anta kaasiruhu walaa yahiiduuna cadman anta jaabiruhu ibn qayim iyo shekh l hada huwa allah ilaahay baa hawsha iska man aluudu bihi buu hi axadkan cuskadow ama aan maciinsadow ama aan magan galow fiima uamilu waxaan rajaynayo waxaan rajaynayn oo darasayo en filayo axadkan u cuskadow boqorkiibu ku jeedaa madaxa kuusnaay meesha fadhiya uu ammaanaya xoogow shilimaha ka daadsanay waman acuudu bihi axadkan magan galayo i fiima uxaadirhu waxaan ka baqayo axadkan ka magangalow waxaan rajaynayaan filay axadkan u hoosgalow waayo labadaa allah weeye allah marka aadamuu la aaday wuxuu yidhi laa yajburu الnaasu dadku ma kabi karaan cadman anta kaasiruhu lafaad adigu jebisay bini aadan ma kabi karaan buuri boqorku ku jeedaa allah weeye axadka laftuu jabiyahee aan la kebi karin waa allah subxaanaه wa tacaala walaa yahiiduuna cadman anta jaabiruhu buuri mana wiiqi karaanoo aadamuhu ma jebi karaan laf adugu aad kabtay yuu ku jeedaa allah idan sheekhuilam gabayga asaga ilaahay buu ku bari ducaduu ku ahriyay sujuud buu ku bari jiray ninkaan la meelu lahayn buu la aadaye mudnayd buu ilaahay kaga bari jiray madaarij saalikiin ibn qayyim ku sheegay yaa man aluudu bihi fii ma uamiluhu waman acuudu bihi fii ma laa yajbur الnaasu cadman anta kaasiruhu walaa yahiduuna cadman anta jaabiruhu fii ma ajido waxaa dirta aan meesha ku haysaan wey wax walbood fili iyo waxaad ka baqi alla la hoosgal ilaahay isku xidh addoon ilaahay subxaana wa tacaala yaqaana noqo fi duri wasaraa dhib iyo dhibaato iyo dheef markaad haysataba an bn cabaasin radi allahu tacaala canhuma can nbi sal slm qaala man caada mariidan ruuxii booqdan axad xanuunsan lam yaxdurhu ajaluhu wadkiisu uusan gelin axad xanuunsan baad booqatay oon tiisu gelin man caada mariidan ruu xanuunsan qof xanuunsan axadkii booqda mariidkaasoo lam yaxdurhu uusan imanin ajaluhu wadkiisii geeridiisa aan la gaadhin saacadihii dhammaanin saacada dhammaani irsaaqada dhammaani neefti tireediibaa guy raadkaadiibaa guy wax walba waa dhammaadeen markay taad u gasho intaad neefsanaysa alla way u xisaabantah way qoran way xidhmaysaa neefta kuugu dambaysa jidda way qoran waxa u dambeeya calfatu wuu qoran yahay markay garaamaadku isku dhammaadaan naftu waa tagtay malagii loo xilsaaray baana la yaa qaadaya marka ajashaada hadday gasho waxba lagaama qaban karo abubakr nufaac ibnu xaari yaa markuu xanuunsaday tiisa gashay bay wiilashiisii iyo walaalihii iyo soo ordayno dhakhtar ma kugu yeedhnaa adiba ma kugu yeedhnaa iska dhaafa buuhi wuu warfaaday markay naftu u arkay inay hayso oo la soo bilaabay in lugaha laga soo siibo ruuxdii iyo naftii yuu iskugu yeedhay dhakhtarkii la kaalay bu aad sheegaysaan hadda ha igu celiya nafta mm, adhibadiinni keena hadda ha celiya hadday socotaaye markay joogto dhakhtar dhakhtar iska maxaad ugu wargeysaa waata hadday socotaay keena hadaad wama aban karo horaan wama qaban karinbu iska taga waa shaata wuu tawxiidsaday wuu dardaarmay sidii loo xabaali lahaa adduunku waa iskaga tegay maana waa yaqiintu waa sidaa mar hadday ajashu dhammaato caan ma qaban karti nabigu tiibuu inoo sheegayaa man macaada mariidan lam yaxdurhu ajaluhu faqaala yidhaahda cindahu sabca maraatin toddoba jeer ku duceeya ruux xanuunsan baad booqatay oon tiisu gelin inay tiisu gashay in kanaada allay u taallaaye adugu ugu duceewy markaad booqato toddoba jeer agtiisa ku dheh as'al allah alcaiim allaha weyn waxaan weydiisanayaa rab alcarshi alcadiim carshiga weyn rabbigiisa iska leh an yashfiika inuu ku caafiyo inta haddaad ku celiso toddoba jeer addoonka hadduu jiro sidaa loogu duceeyey ilaa caafaahu allahu min dalika almarad xanuunka asaga ilaahay baa ka kacsha ka caafimaadaa kuma sii raago idan waxyaabahan marka niye iyo sidqi iyo muwaafaqe iyo tawfiiq iyo ilhaan bay u baahan tahay rawa abu daawuud wtirmid wqaala xadiiun xasan qaala xaakimna wuxuu yidhi xadiiun saxiixun calaa shardi اlbukhaari ducada iyaduna duco wanaagsan oo sugan weeye hala xifdiyo dadkana loogu asallah alcaiim rab alcarshi alcaiim an yashfiika ma an yashfiyaka yada waa la kordhabahaya dad baa khalad yashfiyaka wanaagsan hadday marka ay jamc yihiin oy badan yihiinna damiiru jamci u raaciyo an yashfiyakum dheh hadduu ruuxu keligii yahayna damiirka ifraadka u isticmaal وعنه عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نبgu wxuu u galay calىa caraabi nin reemiya yacuudu asagoo booqanaya نبiyلaahi محamed ayaa nin reemiya oo min jufaat الأcraab ah oo madiina ku xanuunsaday yuu nabigu booqday ninka caalimka inuu caamada booqan karo mas-uulka madaxweynaha in raciyadda ninka u liita booqan karo ninka u tabaryar u aqoon yar oo baasha booqashadu xuquuq ay muslimiintu isku leeyihiin weeye ma ah baal darajo iyo mansab iyo garaadda ku xidhan waa xuquuqulmuslimiin fii maa baynahum weeye ninkaasuu booqday ninkaa magaciisa lama yaqaan zakariil ansaari iyo ibnu callaan waxay ku sheegeen inuu yahay qays ibn abi xaasan waa khata ay ku taqliidiyeen ninkii la odhan jir zamakhshari fii kitaabka rabiic ayuu ku sheegay xadiid mursal ah oo qisadan ku saabsan oo uu werinaya qays ibn abi xaasim attaabiciya almukhadaram wuxuu u qaatay in wadaadkan remiyiga ee saxaabigaa magaciisuba yahay wadaaddaa ku taqliya xaafidka baraarujiyey waa khata hawsha ayada marka magaciisu lama yaqaan wadaadkaas inuu nin remiyo muslim ahaa nabiguna booqday baa kaaga filan wa kaana suban wuxuu idaa dakhala calaa man yacuuduhu nabigu hadduu u galo oo u booqdo axad uu booqanayo qaala wuxuu odhan jiray suubanuhu laa ba'sa dhib ma jiro dhib ma jiro xanuunkan ku dhibhaye iyo laxawgan iyo nabarkan ku khasaari maysa addoon allow dembi baa lagugu dhaafi ama xasanaadka lagugu korin maxaa kaa maqan labadaa mid un weeye in dunuub iyo macaasi aad ka toobadkeeni weyda lagaaga cafiyo lagaaga tirtiro iyo in xasanaad laguu kordhiyo darajo aad gaadhi weyd lagu gaadhsiiyo la ba'sa tahuurun dembi dhaafe weeye dembi tirtira weeye xanuunkan waa weyso waa biyo usgaga iyo wasakda ka maydhaysa ila ahaarada waa tahaaratu badan iyo tahaaratu nafsin baa la kala yidhahdaa in shaa allah nabigu sidaas ku yidhi hadduu alla yidhaahdo waa tahuur la ba's dembigana waa lagaaga tirtiri waadna ka kicin insha allahu tacaala xanuunku nabiga ku yidhi wadaadkira miyigaah rawa lbukhaari maxalushaahidka waa maxay ducadaasu kaga soo gaabsaday wadaadkii remiyiga ahaa nabiga hawshiisii muusan garawsane wuu ka murmay murankiina wuu eeday markuu nabigu sidaa ku yidhi wuxuu yidhi qulta tahuur waxaad waxa ku hayo waa xanuun ilaahay kugu tahirahayo laa bal wuxuu uhi waa xuman tafuuru calىa shaykhin kabiirin tusiiruhu اlqubuur halkaasuu la soo istaagay maya wuxuu uhi waa qandho iyo kaar aad u kulul oo oday waayeela ka jagjagsiiraysa oo rabta inay xabaalaha geyso remiimaad ku taqaanaa alaf iyo adayg maad ku taqaanaa markuu intaa yidhi yuu nabig wuxuu uhi fanacam idan oo fii riwaaya idaa abayta ilaa hakada fanacam buu i qadaa ullaahi kaa'in galab bay ahayd waaga kabrigu naf baxay idan asagaa isdilahadee moogta waa halisa ducada inuu rabbi u aqbalo yaabaa laga yaabay nabi maxamed baa biuhuur laa ba'sa muu iska yeelo nacam muu dhaho remiy wuxuu uhi maya qulta tahuur kalaa buui waa xummaa tafuuru calaa shaykhin kabiir riwaayada bukhaari tuiiruhu min azaarahu tusiiruhu اlqubuur halkaasuu la soo istaagay wuxuu marka waaya haday sidaa tahay waa farahankaaga qaadna marka uhuur laa ba'sadaasi waa af wanaagsan waa baryo wanaagsan waa tafaa'ul wanaagsan waa ariiqa nabi lagu dhaqmo la yeelo reemiyi iyo reemagaal iyo qaraabi iyo nimaan qaraabo ahaynba kulli ha la boqdaadi loo helo ha muslimiinta xaqooda hala ilaaliyo وcan abi saciid اkhudri radi allahu tacaalى canhu ana jibriila ata الnabiya jibriil baa nabiga u yimid calayhi الsalaaة wasalaam faqaala jibriil wuxuu yidhi ya muxamed muxamadow ishtakayta nabiga magaciisoo qayaxan buu ugu yeedhay laa tajcalu ducaaءa الrasuuli ayadda marka inay khusayso bini aadamka iyo haqalaynka insigii jinka muuqanaysa oon malaa'igta aysan soo gelaynin dhankaasi waa marka la eego qoli waxay le mhe muxamed iyo jibriil waa arday iyo sheekhiisii waa macalin iyo macallin iyo waxaa weeye ardaygiisii marka jibriil baa la hadlahayay wiilkiisi yaraa isagu wax baray iyo nabigu waxyiga u keenayay ee karaamaysnaa marka waa la kala sareeyaa oy marka sheekhaadi ama macalinkaadi hadduu adu xataa waayeelah oo ummad madaxweyne u ah waryaa hebelow ku yidhahda dhib u arki maysi aabbaha iyo hooyada hadday ku dhaacdo toddobaatan jira oo yidhada halkaa ku jiro tin cadmoyn tin madow aan lahayn sidii kuray kugula hadlaan waad ku farxaysaa dadku marka isku miisaan ma aha jibriil nabi maxamed laakiin idinku mamnuuc bay idinka tahay yaa muxamed ishtakayta waad xanuunsantay soo ma ma sheegatay ma bukootay ishtakayta waa af soomaali waan sheeganayaa waa af soomaali caado waana carabi ishtake iyo sheegasho iyo kulli waa carabi aanun warwareejinay wy oon waxayna ku darsanna xoogoweyna cujmadeen qaala nabigu wuxuu uhi nacam waa sheeganaya waa xanuunsaday qaala wuxuu uhi jibriil bismi illaahi arqiika magac ilaahay baan kugu tufahayaa allaweyne magaciisan cuskaday baan kugu tufahayaa maxaan kaaga tufi ilaahay magaciisa sharaftiisa min kulli shayin wax walbo yudiika ku dhibaya wax kastoo ku dhibay ood xanuunkan ka sheegatay oo culays kuhayaan kaaga tufa min shari kulli nafsin naf walba sharkeed baan kaaga tufay min shari kulli nafsin ay kulli makhluuq naf walba sharkeeda jin iyo insi mid walba sharkiisna ilahay kaaga tufay oo ka magangeliyey waxaa kaloo dhec karta nafsiga ilna wa ishana waa la min shari kuli nafsin ay min shari kuli cayn bay ka dhigantahay lisaan iyo carab iy xasad iyo il oo dhan baan kaaga tufay markaad nafsin marka cayn ka dhigto aw cayna xaasidin ama waa tawkiid ama waa shaku raawi qole waxay dhn hawshaas tawkiidna ka dhigi mayno lianna alasla fi lkalaami waa altasiis latawkiid shaku raawin aadi mayne min kuli nafsin waa maxay waa min kuli makhluuq makhluuq walba ilahay kaa magangelyon kaaga tufay aw cayna xaasidin ama xaasid ishii baan ilaahay kaa magangelyon kaa tufay allahu yashfiika allah ku caafinaya ama ilaah ku caafiyo bism arqik urqikaana ii dhigan urqika khaa weeye arqika wey raqaa yarqii kelimada asalkeedu ka ramaa yarmi saasay kala tahay marka urqika in la yidhaahdo waa laga wanaagsanya bism illaahi arqika wey maxaa qor idin dhega idinka idin godan tahay arqiikadaa fiican hmm. bismi illaahi arqiika kugu tufahayaa wey waatuu ku bilaaba muslim rawaahu muslim saa darteed xadiidka caaisha ku yimid isla masladan ah min kulli shari wamin shari kulli dii cayn wamin shari kulli dii cayn wax walboo ille aadamayo insi iyo jinba ishoodii baan kaaga tufahaya idan ducadaa jibriil laga faa'iidaystay ee nabiga uu ku tufayna waa in markaasi waxaa weeye xifdiyo ummadda lagu tufo wax walba mid sixir lagu sheegay iyo mid jin lagu sheegay iyo mid il lagu sheegayba iyo mid xanuun kaleo fisikale cudwa lagu sheegayba kulli kaga tufa oo ducada hala xifdiyo wey waxaa kaloo ku jira in ruuxa uu codsado oo igu tufo u yidhahdo wax dhib aysan lahayn inaad ku tuftana aysan dhib lahayn nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam ayaa jibriil ku tufaaya oo haweenkiisu ku tufi caaisha iyo umusalama ku tufi jireen wax culays oy leedahay ma ay jirto وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله لبدا سحابي يا وحي كقرا ينصوبنه إلهي كقرا كمخراتيين أنه قال man qaala laa ilaaha ila allah wallaahu akbar intaa ruuxii yidhaahda sadaqahu rabbuhu rabbigiibaa u rumaynaya laa ilaaha ila allah wallaahu akbar baad tidhi ilaahay baa kule waa runtaa faqaala ilaahay wuxuu odhanayaa markuu addoonkaa u rumaynayo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ilaa ana wa ana akbar alla aan aniga ahayno xaq lagu caabudo ma jiro anaana u weyn wixii jiro oo dhan jamiica alkaa'inaat ilaahay baa odhanaya adoonka warkiisiiba ilahay tasdiiqinaya oo sadiqaya waidaa qaala addoonku hadduu yidhah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah qaala wuxuu nabigu yaquulu allah alla wuxuu odhanayaa laa ilaaha ana waxdii laa shariika lii ilaahay baa kuu sadaqaya allaaan aniga ka ahayn ma jiro keligay baanahay ahay wax ila wadaaga cibaado rabbinimo maamul lahaan iyo mulki boqortooyo midna ma jiro oon ma jiro buu rabbi odhanaya wida qaala addoonku hadduu yidhahda laa ilaaha ila allahu lahu lmulku walahu alxamdu qaala allah ilahi wuxuu odhanaya laa ilaaha ilaa ana liya almulku waliya alxamdu boqortooyo iyo mahad meelay ku timaaday iyo ammaan anay ii ahaatay waidaa qaala addoonku hadduu yidhi laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila biاllah qaala ilahi wuxuu odhanaya laa ilaaha ilaa ana walaa xawla walaa quwata ila bi xeelad iyo kaarto iyo awood aan aniga igu dhisnayna ma jirto alla bixiya wa kaana yaquulu suban wuxuu odhan jiray markuu xadiidka sheegayo man qaalaha ducadan ruuxii yidhaahda fii maradihi xanuunkiisa ku yidhaahda uma maata geeriyoo tiisu ay gasho lam tatcamhu naar naari ma quudato naar ma galo naar ma cunto jidhkiisa rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan yani ducadaasi markaad warfaadaysi iyo ilgeeri leedahay iyo haddaad fayowdahayba badi waa ducaad u qiimo badan ilahay kugu sadaqaya ducaduna waa laba qaybood ducaau anaain wa ducaau mas'ala tan waa maxay waa ducaau wuxuu mudan yahay oo uu yahay baad ku sheegaysaa ku ammaanaysaa markaasuu rabbi kuu sadiqayaa markaad ayada akhrido baa ducadaas masale kala baxaa ilaahay markaad faalla ammaanto ood ku xamdido ood weynayso ood nasahdo kadib dantaada sheego ha ka bila aragtay maxaad iga sugaysa ha ka arar samayso qiimo badan xoogo gundhigaa lagaa rabaa rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan baabu istixbaabi su'aali ahli اlmariidi can xaalihi wuxuu baab yahay inay sunno tahay ruuxa xanuunsan faamilkiis iyo ahalkii qaraabada la joogta in la weeyo heel ka warama saaka muxuu ku baryey xalay seebuu ahaa ma gam'ay xaaladiisa in ayaga la toydo oo la weydiiyo can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma أنa caliي bn abi طaalib radi اllahu tacaalى canhu kharaja cali bn aalib wuxuu ka soo baxay min cindi rasuuli اllah rasuulka ilah agtiisoo ka soo baxay fii wajacihi اladii tuwafiya fiih xanuunkii uu nabigu u dhintay xanuunkuu u dhintay maalinkai zinta u geeriyooday habeen arbacaan la xabaalay xanuunka isaga ah ayuu sayidina cali nabiga intuu soo booqday maalin maalmaha ka mida ayuu soo baxay faqaala الnaasu dadku waxay yidhaahdeen dadkii bannaanka joogay ama dadka kale muslimiinta kore yaa abaa xasan waa kunyadii caliy wey abalxasanna waa la odhan jiray abu turaabna waa la yidhaahdaa abu turaab buuna u jecla nabigaa u bixiyey abu turaab yaa abalxasan kayfa asbaxa rasuul اllah abulxasanow nabigeen adeerkii weyade waana sodogii wade gabadhi faadimyuu qabaa rasuulka ilahi muxuu ku baryey see ahaa isagoo xanuunsan bay dee ogaayeene qaala wuxuu yihi abaxa bixamdi illaahi baaria wuxuu ku waabariistay bixamdi ilaahay mahaddii baari'an isagoo fayow min bara'a yabra'u bar'an iyo bur'an intaba waa la sheegaa bari'tu iyo bara ay kala tahay bara'tu iyo bari'tu labada waa luqataani intuba sax ah abaxa bixamdi illaahi baari'ay mucaafan buu ka wadaa isagoo la caafiyey oo caafimaad qabo ilaahay mahadii waa bariistay laba marka macnaha laiskugu khilaafaayo hadalkii sayidina cabaas uu ka fahmayey hadalkan qolyaa maray sidaa markuu yidhi asbaxa bixamd illaahi markuu yidhi sayidina cali cabaas baa ku yidhi adeerow nabiga anaa hortaa booqdaye nabigu xanuunkan kama kacahaye waa ku u dhiman lahaaye intuusan naf bixin aynu ku noqono oo aynu weydiino nabiga gadaashii yaa khaliif muslimiinta u noqonay yaa muslimiinta ushooda qabanoo madaxweyne noqonay aan weydiinno hadduu yidhaahdo cali baa noqon ama cabaas baa noqon ama reer bani haashim axad ka uu magacaabo falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi buud markaannu weydiinno hadduu nabigu yidhah cid kale usha qaban doontana waxaan odhanayn nabi allow ruuxa usha qaban doona la dardaaran hana ogaado aalubeytkii baa nahay yaan hangool nagu qabanin yaadna la fogaynin sidaad noo dhoweyn jirtaan naloo dhoweeyo dardaaran kaga tag ciddaa khaliifka noqonaysa hadday hawshun annaga nagu soo noqotone waanu saanu rabnay buui s cabaas oday waayeele waa talinhayaa duqaydii ree cabdutaalib ninkii ka dambeeye wey marka wuu talinhayaa hadday meel kala martana axadka ay martay leenahay nabigu la dardaarnami allow cali wuxuu ihi maya nabiga intaan u tagnaa hawshaa waa isla xadiidkan intuusanm maxaad ku ogaatay buu in nabigu xanuunkan ka kacaynin wuxuu idhi innii acrifu wujuuha bani cabdilmualib cinda almowt buu idhi wejiga reer cabdilmualib waan aqaanaa markay naf tajriba odaygu waa waayeel maog duca nin gu kaa weyn gubbaas kaa weyne waa imtixaan cabbaas wuxuu yidhi cali oo wiil yar baa tahay reer cabdimualib markay xijaabanayaan anugu waan aqaanaa duqaydii reer cabdulab ee dhammaaday iyo dhallinyaradii dhammaatay reer cabdulab wejigoodii baa nabiga saaka ku yaalla wuri nabiga xanuunkan saaka ma kacahayee inakeen aan wuxuu yidhi haddaan nabiga intaan u tagna aanu weydiinno oo dhahno khaliif iyo khulafa annaga naga dhig reer bani haashim ah oo uu noo diido nabigu ila wax ma qariyee weligood oo dambe adduunku intuu dhisan yahay naloo dhiibi maayba tala qaban mayno reer bani haashimna waxaynoo oolaysa meesha soo idinkii nabigu idiin diiday ma ah hadduu inoo diido halkaas yay baashu gelaysaa waxaa inoo roombuuri markaan iska dhex joogno ummadda waxbaa laga yaabaa marka inay maalin maalmaha ka mid ah inoo gartaan usha muslimiinta inaanu qabanno taladii cali bay qaateeno saasay ku daayeen xadiidkaa way xadiidku sheekh wuxuu u soo gaabsaday muhiimaddu waa maxay in dadkii ruuxa marlinaya dul joogay xaaladiisa la weydiin karo asagoon la rabo inuu ummadda wargeliyo weliba xataa hadduu u arkay inuu naf baxayo ruuxu dadka uu ka farxiyo waa roon yahay ilaahay maadii ma darsanin saad ka ogeyda waa ka fiican yahay waxba dadku wadnaha goyne see yahay ah, ma seexanin xalay soomaali waa taqaanaa calacalkeeda waa basti teenda iyo tiisu way siman tahaye laakiin waxbaa la marshay xalay haq wadnaha gaasa dadku ku kacaayo kii sonkor qabay kii dhiigkar qabay faamilka ah hawshooda halis wey tii allay mari oo tegiye ummadda qalbiga u deji erayga xun ma fiicno in allaha yakrahu اlbu'sa wاtaba'us balaayada iyo balaaya sheegadka rabbi waa necab yahay alxamdu lilah asbaxa bixamdillahi baari aan tii allay tegaysa ummadda wadnaha goyn qolii waxaa jira xataa dheg laga qabto habeenkaan laga seexanayninba oo cudur kalkaal ah iyo kuwo ruux xanuunsanaa dul joogo iyaguna ka basii daran warwaan roona ka daas kii xanuunsana wadhi warwaan roona alxamdulilaahi bulkaadi maya waxaa laigmaad arkay wax kugu dhacay dadkaa looma baana dadkaa laga fogay ruux xanuunsan ruux qumanoo sida cali oo kale dadkaa loo raadiy baabu maa yaquuluhu man aysa min xayaatihi wuxuu baab yahay wuxuu odhan lahaa ruuxii noolal ka quustay xagga qiyaastaadii aday qadarkaada ruuxuu isi waa tii kugu dambaysay wuxuu odhan lahaa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri samictu nabiya nabigaan maqlay sal slam wahuwa mustanidun ilaya asagoo igu tiirsan nabigu asagoo ku tiirsan xabadka ay ku hayso ayaan maqlay asagoo le yaquul allahuma kfir lii allow ii dhaaf waa tawaaduc waa loo dhaafay waa loo ballanqaaday isagoo nool baa loo sheegay laakiin ilaahay naxariisiisa lagama dhargo barakaadka rabbi lagama dhargo hadiyo goorba makfida u baahan tahay allahuma kfir lii allow ii dembi dhaaf warxamnii allow ii naxariiso wa alxiqnii allow i raaci o haleeshii iga dabagee birafiiq alaclaa alrafiiq asalkiisu waa almuraafiqu fi اariiq ruuxa jidka iyo kula maraya wadada ayaa rafiiqa la yidhaahdaa marka saaxiibka sare iyo saaxiibada sare macaani badan baa lagu xambaaraa waxay dhaheen alrafiiq اlaclى waa allah rab اlcaalamiin wey rafiiqna waa if min asmaa ila xadiid kalena sheegtay haddee qoli halkaasay mareenba allahuma alxiqnii birafiiq اlaclى ilaahu naftayda ruuxdayda hoosa u sii qaadana cirka kor u sii qaad agtadana gee weye cinda carshi الraxmaan waa alrafiiq اlaclى waa allah rab اlcaalamiin wadaadaa yidhi waxay me alrafiiq اlaclى waa maxay waa ambiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadadii saalixiinta wey maca aladiina ancamta calayhim min الnabiyiina wالsidiiqiina wالshuhadاء wالصaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqan baa daliil yidhaahdeen maya dhib ma lehe saalixiintaa loo jeedaa nabiguna wuxuu mancsanayaa walaalkii yuusuf tawafanii muslima waalxiqnii bالsaalixiin nin walba meeshu doonaa ku dhuftee waxaa weeye shay wanaagsan baa laga wadaa allah ambiyadiisii awliyadii sulaxadii shuhadadii sidiiqiintii yaa loo jeedaa dadka sare muttafaqun calayh idan mar haddaad nafti ka samirto sidaa u ducayso yaa lagu leeyahay allahuma اkfir lii warxamnii walxiqnii birafiiq اlaclى idan haddii adugu saa u ducaysato khayr haddii kale ha duceeyo allahuma kfir lahu warxamhu waalxiqu birafiiq alacla ku dheh ruuxa muslimka walaalkaa ah. eed soo booqatay xanuunsadeed ka samirtay eed u aragtay ay ka dareerayso wacanha caaisha waxaa laga wariy radi allahu tacaala canha qaalad inay ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahay arkay wahwa bilmowt isagoo naf baxaaya isagoo naf baxaayo tiisu ay naftu hayso cinda wagsi nabiga alle waxaa ahaa qadaxun weeloo fiihi maan biyo ku jiraan weel idiin baa laga sameeyey maye geed baa laga qorayba waa la sheegay riwaayada bukhaari min xadiidi caaisha culba waa mar culba way ku sheegtay riwaayada bukhaari rakwana waa lagu sheegay rakwadu waa marka laga qoro laga sameeyo weelka idiin oo laga tolo saanta iyo xoolaha maqaarkooda laga tolo culbaduna waa marka geedaha laga qoro weelashii geedaha awey inagu hadda midan gasacdahan birta laga sameeya culba laska yidhaahdaa nabi maxamedoo naf baxayo geeri hayso oo weel biyaana ag yaallaan arkay tiri caaisho wahuwa yudkhilu yadahu gacantiisa nabigu uu gelinaya barakay fi lqadaxi weelkii biyuhu ku jireen buu gacanta gelinaya ka darsanaya biyaha uma yamsaxu wajhahu bilmaa gacantiisa qoyanaydee biyaha wadatay nabigu kulaylka iyo qandhada iska marinaya wejiguusaa ugu tiraya uma yaquulu markaas wuxuu nabigu odhan jiray oo ugu lahaa allahuma acinnii calaa khamaraati اlmowt allahuma acinnii allow iga kaalmee oo iga fududee calaa khamaraati اlmowti ay calaa shadaa'id اlmowt alkhamaraat waa jamcu khamra wahiya shadaa'idu almudhibatu lilcaqli baa la yidhaahdaa dhibaatada lafajabiska ee mararka qaarkood maankaba kaa tagsiisa ayaa khamaraadka la yidhaahdaa allahuma acinnii allow iga kaalmee calaa khamaraati اlmowti ay calaa shadaa'id اlmowti wadka iyo geeriday dhimashada xanuunyadeeda waaweyn ee maskaxda iyo maankaba tagsiiya allah iga kaalme aw sakaraati اlmowt waa shaku raawi saadar riwaayada ibn maaja waxay ku gaabsatay allahuma acinnii calaa sakaraati اlmowt calaa khamaraati اlmowt bay ku gaabsatay ama riwaayad tirmidi iyadu waa shaku raawi bay keentay rawahu tirmidi baa xadiidka wariyey tirmidi iyo ibnu maaja iyo nasaif اlkubraba way wariyaan nasaif اlkubra asna waa wariya xadiidka sunankao dhan baa wariyay waxaan abu daauud ka ahayn waxaan abu daauud ka ahayn asalka xadiidku tirmidi wuxuu yidhaha fii bacdi الnusakh hada xadiiun xasanun hariib hada xadiiثun xasanun hariib imaamku waa hafay nawowi inuu sheego xukumkii tirmidi wa qaala xadiiثun hariibna waa nusuq qaarka waxaa ku qoran xadiiun xasanu hariib labada mid inuu soo guuriyay ahayd xaakimna xadiidka wuu saxiix yeelaa wuu wariyaa isaguna dahabina sidoo kale xaafidna xajar fatxubaariga wuu ku taxsiiniyey wa fii xadiii caaisha cinda ahli sunan ila aba daauud biisnaadin xasanin buui xadiika markuu sheegayey marka xaafidku sanadka taxsiiniyey xaakim iyo dahabi iyo tirmidi intaa ayagu waxay arkaan xadiidku inuu xasan yahay waxaana ku jira sanadkiis wadaad la yidhaahdo muusa bnu sarjis muusa ibnu sarjis baa ku jira wax jarxiyey ma jiro waxydi waaثiqana ma jiro tirmidi iyo xaakim iyo dahabina waa u xoojiyeen xadiidkiisii calى qaacidaة الdahabi mawqida haddii la marana waa nin iquu noqonaya lanno raawiga dabaqada sare ah een la jarxinin wax tawhiiqiyana uusan jirin haddii tirmidi wax u taxsiiniyo xaakim u saxiix yeelo wuxuu ihi fajayid اlxadiiثi ama fahiqatun ow maqbuul waad garanaysaan intaa waxaa dheer xadiidka alimaam اlbukhaari baa raawigan ku sheegay fi taarikh اlkabiir alimaam اlbukhaari fi taarikh اlkabiir buu ku sheegay muusa bn sarjis wuxuu yihi rawaa canhu yaziid bn cabdillahi اlhaadi wa rawaa can اlqasim bn axmed bakr sidiiq oo xadiidkan ah kadib wuu ka aamusay عند almuxadisiina nuqaadna raawiga uu bukhaari ku sheero fii taariikhihi xaggana uusan jarxinin ama uusan tacdiilinin fi taariikh kutubtiisa kalena uusan kaga hadlin fahwa miman yuxtamalu xadiiu cinda اlbukhaari fahwa miman yuxtamalu xadiiu cinda hadi qaacidat اlbukhaari raawiga uu taarikhulkabiir ku sheego hadduu tawhiiqiyo waa hadduu xiniyaha ku dhowo ula hadhana dee warkeedu waa cad yahay haddii laakiin uu yidhaahdo waa hebel hebel hebel buu ka warshaa asagana waxaa ka wariyay hebel inta uu kaga tago waxaa la eegaya kutubtiisa kale ninkan maku ammaanay misuu iska lalaadshay waa laga soo waayay bukhaari ninka xadiikiisa wuu aqbalaya faman yuxtamalu xadiiuhu ibnu yarbuc alishbiili alxaafid alandalusi baa qaacidada sheega walaa mukhaalifa lahu qolya waxay isku dayan inay ku bushiyaan raguu taariikhulkabiir uu ka aamusay xaggana cindan bukhaari daciif ka ah weli qaacidada ma jabin maxaa yeele meela kol raggaa kaga hadlay maxaynu ka hadlaynay inuu taariikhulkabiir kaga aamusay meel kalena uusan ku durin baa laga hadlaya muuse bnu sarjisna waa sidaa bukhaari waa kaga aamusay fi taarikh alkabiir meel kalena kuma kuma naqdinin fahuwa man yuxtamalu xadiiuhu cinda albukhaari saa darteed warkan hoosta uu le wadaadku xadiidku waa daciif ma tabar badno wuxuun ku dul wareegayaa warka muusa bnu sarjis baalla yaa ku jira sanadka marka taxsiinka tirmidi midka xaakim tasxiix adahabi taxsiinka xaafid bni xajar iyo qaacidada idiin sheegay yaa idinkaga filan intaa waxaa dheer xadiidka qudhigiisa ayaa ku jira fii saxiix bukhaari ariiqan ay ku wariyeen ariiq ka bay ku wariyeen nafs alqisa wey caaisha warinaysa waa nafs alqisa waxay keliya ku kala duwan yihiin inuu nabigu fii saxiix bukhaari wuxuu yidhi markuu nabigu intuu weelka soo qaado oo biyaha wejiga mariyo yo wuxuu odhan jiray odhanayay laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraatin laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraatin bukhaari xadiidka wuxuu u baabaystay ruuxa in markuu naf aad loogu dhibo xanuunka oo aad u warfaado ma tusayso xumaanee wanaag bay tusaysaa weliba halkan maxaa ku yimid allahuma acinnii calaa sakaraati اlmowt fii saxiix bukhaarina nafs alxadiid wa nafs alqisa maxaa ku yimid laa ilaaha ila اllah ina lilmowti sakaraat macnaheedu maxay tahay laa ina lilmowti sakarat macned waa maxay waa duco ikhbaar base ma aha meeshuu hadda nabigu allahuma acinnii iyo wuxuu ka yidhi keliya laa ilaaha ila allah ina geeridu waxay leedahay warfaad iyo xaraarug iyo laxaw badan bay leedahay ilaahu iga kaalmee weeye ikhbaar faqad ma aha marka bukhaari uu sheegay bay sunanku macnahaan uu bukhaari ku sheegay bay sunanku riwaayadu lafdiga carabka ku dhejisay marka asl xadiid fii sahiih bukhaari lafdigan keliya unbaa layska lalaadin karaa saa u ogaada insha allah hawsha nabiguu sheegahayad waa kay caaisha dhihi jirtay nebi ruuxna ku kaban mahayo sakaraad loo fududeeyey soomaalidu khalad bay aaminsan yihiin khalad bay aaminsan yihin hebel miya ahlu khayr isagoo noo sheekaynbuuba naf baxayba maa sha allah caamadeenni horena waxay ku ducaysan jiray ilaahow qooley oo laqoordhabay iga dhageeradayda qooley laqoordhabay qooley halkaad ku dhufatay biliq nafta ka dareertayba waxay moodayaan sakaraadkoo laguu fududeeyo oo si dhib iyo naftu kaaga baxdo inay tahay calaama ku tusaysa xusnu اlkhaatima sax ma aha hawsha ayadaa sax ma aha waa xilligii kugu dembeeyey noloshaada wixii dembiga kugu dhiman in lagaa dhaqo lagaa tirtiro oo warfaadka iyo laxwa lagaga tirtiraaba wanaagsan xadiidkii sunankana muxuu ahaa ina almu'mina yamuutu bicaraqi اljabiin ruuxa mu'minkaa ah wuxuu ku dhintaa ku nafbaxaa warfaad iyo laxw culus oo sakaraatulmowt ah dhiidkusaa u daliigaa kalaftu waaba laga wanaagsan yahay tartiib in lagaa siibo adiga kuma fiicin waxaa kuu fiican in lagu dahiro lagu shuur bixiyo lagaa reebo dunuubta siduu nabigu u dhintay calayh isalaatu wasalaam marka taas ogaada caaisha sidaa odhan jirtay saxaabigii sakornimadu hawl dhib badan weeye saxaabigii camna caas la odhan jiray baa wuxuu odhan jiray waaguu fayoobaa waxaan la yaabay buuhi nin weynoo caaqiloo garaad leh oo isagoo miyirkiisii maankiisii aba caqli isu joogo malakumuud qabtay sakaraadkuma qabtay oon xaggana tilmaami karin rag waaweynoo cuqalaah oo culummoah ayaa tii alla ku iman war waxaad dareemaysaana idahaya sakaraadkumuudka tilmaama ma tilmaami karaan war mawdka bal noo tilmaama ma tilmaami karaan saasuu odhan jiray libaxnimaa noqonin baa la karita weeye waagii dambaa ti alla qabatay sayidina camr bn caas radi allahu tacaala canhu arda wiilkiisa cabdulaahi baa soo dul istaagay aabbihi aad u warfaadaya oo miyir la'aan ah laakiin maankiisu joogo ayuu u yimid ore aabbow waagaad fayowd adigoo saa odhan jiray waxaad hadda dareemaysay mowdka ah tilmaan buuri wuxuu idhi ma tilmaami karee laakiin waxa aniga hadda la hayaan kuu sheegi wuxuu idhi gudahayga in qodax iyo madiil af badan lagu jexjeexahayo ayaan dareemayaa gudaha urku jirta madiil af badan lala dhex qaadahayo nafti baa in la soo gurahayaa laga soo siibayaa xeedaha xeedmaha jidhkaa laga soo jafahayaa in madiil af badan lala dhexqaaday iyo qodax lagu jiidahayo ayaan dareemayaa buuri xagga neefsiga naftaydu iyo inay ka baxaysoon ka neefsanayo dalool ka cidhiyon irbad baad moodaa buuri irbadso meesha laga geliy miiqmayda intee leegyahay inaan ka neefsan oo hawada adduunka iga furan tahay wax ka cidhiidiyoon irbad daloolkeed ayaad moodaa buuri xagga culayska wgii rad waa la odhan jiray soo mataqaana carab qowyihii u cusla u weynaa kaa inuu isaaran yahaad moodaa buur ninkaasuu wiilka cabdulaahi ooyey saarin waaye wuxuu aabbihii dareemay culayska markuu dareemay marka xakiim bni xisaam radi allahu tacaala can isaguna qadiyadoo qabsatay wuxuu ihi naftu qabatay baa le maxaad dareemaysaa wuxuu laa ilaaha ila allah kuntu akhsha almowta wاlآana arjuhu buu markaan fayoobaa geerida wadka waan ka baqahaye buui haddana allow naftu may kaa dareertaan taaganahay buui mowt hawl sahlan ma aha loo diyaar garoobo ilahna laga cabsado baabu istixbaabi wasiyati ahli اlmariid wman ykhdimhu bاlإxsaan ilayhi واxtimaalihi wالصabr clى ma yashuq min amrihi wakada اlwasiya bman qaruba sabab mowtihi bxadin aw qisaasin wanaxwihima wuxuu baab yahay istixbaabu wasiyati ahli lmariid inay sunnatoo la jecel yahay in loo dardaarmo dadka laga dhimanayo laga xanuunsan yahay iyo waman yakhdumuhu ruuxa mayd cafwan bukaanka u khidmaynaya maxaa loo dardaarmaya dadkii ahalka ahaa iyo ruuxa ruuxa marlinaya qofka ruuxa xanuunsan marlinaya iyo waxaan u dardaarmaynaa bilixsaani ilayh ruuxaan xanuunsan in loo ixsaanfalo loo la wanaajiyo la dhaqaaleeyo la daryeelo laga warqabo waxtimaahi in loo dulqaato ruux xanuunsan dulqaadka ku yaraanaya baahidiisaa badan dhibkiisaa badan sabir iyo dulqaad buu u baahan yahay wasabri iyo in loo min amri wuxuu ku dhibaya arrinkiisa ah baa laga qaadi saxrida baa laga qaadi in la qulaamiyuu rabaa in la jaluu rabaa loo dulqaato loo soo jeedo gacanta loo dabciyo wax yar oon sagaara ka biirsan nin ka cadhooni ruux xanuunsanaa dulqaadka ku yar ruux ah oo barakaysan buu u baahan yahay inuu dul taagnaado iyo wasabr in loo gogsado calaa maa yashuqu min amrii arrinkiisa waxaa dhibaya dadka in loo dulqaato wakada alwasiya sidoo kale in loo dardaarmaa ku jirta biman qaruba sabab mowtihi ninka geeridiisu ay dhowaatayna in loo dardaarmo oo leeya toobadkeen ilaahay ka cabso isdiyaari wixii xuquuqda naas dadka iska bixi say geeridaada ku dhawaato lagu ogaanaya bixadin xad baad gashoo lagaa oofinaya aw qisaasan ruux baad disho laguu qisaasaya wanaxwimaa wixii la halmaala kii dhimanayana waa loo dardaarmi meydka dadka marlinayna waa loo dardaarmi wanaag baa kulli loo dardaarmaya can imaam xuseen radi allahu tacaala canhuma ana mra'atan haweeney oo min juhaynata qoyska reer juhayna waa qabiil ballaarano ana mra'atan min haamid eh, eh, eh, iyo alhaamidiya gabadhii la odhan jiray waa isku qoys lanna khaamidku waa jilib iyo raas ka dhashay juhayna ka tirsan ana mraata min juhayn haweenay reer juhayna ah atat inabiya u timid suubanahay u timid waayo xubla min azina iyadoo zina ka uur ah iyadoo ilmo zina oo ahayn wada ayay nabiga u timid faqaalad waxay tihi ya rasuul allah rasuulka asabtu xaddan xad ku dhacay faaqimhu calay xadkiila iga oofi shaydaani naf baa iga adkaadayo waan zinaystay haddana waan toobad in lay dahiraan rabaa xadka ilaahay iga oofi fadacaa rasuullah rasulka wuxuu u yeedho codsaday waliyaha gacalkeedii walaalkeedi iyo aabbaheedi iyo dadkii faamilkaabuu u yeedhay faqaala wuxuu ku yidhi axsin ilayha gabadhan u ixsaanfal qaraaba maxaa lagu yaqaanaa gabadh xumaatay inay ku xadgudbaan aan loo naxariisanin eryaay celiyaay ayada iyo waxay wadataba nafta laga gooyo marka tiibu nabiga kale axsin ilayha u ixsaanfalo gabadhan wanaaji intay ka dhalayso faidaa wadacat markay umusho faatinii biha iikeen hadda waa xaamilee xaamile lama rajmiyo xadin lagama oofiye markay dhasho oo ilmaha neefta haka guriso isku fillaado oo kibistiiyo canjarada inuu cunayo uu bilaabo markaa iikeen gabadha aan xadka ilaha oofiye fafacala weligii baa sidaa yeelay gacalkii gabadha fa annabi nabigaa faray marka in la rajmiyo yani marada lagu xidho oo cawrada la asturo fashudad calayha iyaabuha dharkeeda baa lagu xidhay ila dhagaxa marka lagu tuuray iyo in cawrada muqatalade marka xijaab iyo dhar waaweyn baa si fiican loogu xidhxidhay amara biha nabigu waa amray in la rajmiyo farujima dhagax baa lagu dilay uma sallaa calayha nabigaa ku tukaday ila waa muslimad toobad keentay maxaa maxlushaadku waa maxay waa ruux geeridiisu dhowaatay oo nabigu muslimiintu u dardaarmay in loo ixsaan falo rawaahu muslim baa xadiidka wariy waa xadidkii dheeraad garanaysaan ee nabigu calayh salaat waslam markuu cumar nabi allow ma naagta hadda dhilaysatay ee garaca dhashay baad haddana nabi allow ku tukan ka leexa buuri cumaroo ka leexo gabadhan waxay toobad keentay buuri suubanuhu towbad haddii reer madiina dhan loo qaybay fusaaqdeeda iyo sulaxadeeda loo qaybay gaari lahayd nabig wuxuu uhi maxaa ka qiimo badan ruuxu naftiisa ilahay inuu u deeqo wahal wajadta afdala min an jaada nafsaha lilaahi subxaanah wa tacaala cumar waa yaabay reer madiinao dham ee tobadeed looyay u qaybsantaa buu waxa ruuxu ka khayr badan cind allahina ma jiro ruuxu naftiisa ilahay inuu u quro dartii u bixiyo idan gabadhii wey marka laakiin maxalushaahidka ayuu imaamku iskaga gaabsaday inta kalena haddii xaggeed ka qaadanaysa inta kalena haddii xadiidkana kugu filan kulli tarjamada dhan xadiidka kugu filan baabu jawaazi qowl mariida ana wajicun aw shadiid اlwajaci aw mawcuukun aw waa ra'saah wanaxwi dalika wabayaan أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهاar الجزع waa baab dheer buu gunta sheekhu iska dhibyar wuxuu ihi jawaaza qawl mariid ruuxa xanuunsan masaladii markaad xanuunsanta ma taahi kartaa haddii lagu soo baqay dhibkaada ma sheegan kartaa mise waa laga wanaagsan ya buu ka hadlahaya baabu jawaazi qawl mariid ruux xanuunsana inuu odhan karo ana wajcun waan xanuunsanahay nabar culus bay ahaya waa la aw shadiid lwajaci ama xanuun daran bay ahaya aw mawcuukun waan qandhaysna ama kaar baan dareemaya waa laykaarinaya aw amase u waa rasa alla madaxa wanaxwi ama isha dhagta baad tidhi caloosha meesha doonta sheego wa bayaan annahu laa karaahata fida iyo inaan caddayno hawsha inaysan karaaha ku jirin oo nabarka aad sheegan karta dhibka ku haya dil ugu weydiiyo goormaad sheegan kartaa idaa lam yakun hadduusan ahayn sheegashadaadu aysan ahayn calaa sabiili tasakhuti xare aad ka cadhaysanta xanuunka ku haya hebel buu kaa ordaya maxaa lagaa rabaa ilaahay muxuu gooni kuugu maagahayaa cadho aad cadhaysan tahay iyo xanaaq aad ka xanaaqda xanuunka dirta haday tahay xaggee lagaa hayaa orbeste baa dhaqaaq idhaaf yani adma ilahi la dagaalami taasi iyadu markaasi waa khatar kale iyo wa idhaari iljazaci cabsi iyo argax muujintii aysan ahayn inaad xanuunkaadabad ka warramaysaa keliya nacayb iyo cadho iyo xanaaq kaama keenaya erayga waan xanuunsanhaya iyo madaxa xanuunaya argagaxaad isku dhex daadaatoo furuhu dhuma dartiina kaama ahee waa xog waran caada ay kaa tahay marka way bannaan tahay hadday laakiin ay tasahud tahay itaaruljazc waa kabiira min alkabaa'ir ayadu dembi bay isku beddelaysaa can ibni mascuud radi allahu qaal sayidina eh, axmed bn xambal yaa waa ugu xanuunsaday u nafbaxayo wiilashiisa u wuxuu soo qaaday kutubtiisjukaa soo biiy waa la soo bixiyey igu dul ahri buu yidhi xadaanaa fulaan fulaan kaas wuxuu ka rabay taabiciin laga wariyoo dhowr uu odhan jiray ruuxu markuu xanuunsan yahay hadduu taha eh, eh, eh, yidhahdo waxay dhaheen waa tashaki min allah ila alcibaad ilaahay baad ka dacwoonaysaa oo waxaad u dacwootay aadamaha ma wanaagsano ha sanka ka nabso afka kale ad aday kuu taha laakiin sidii riyiha reebin bay dhatahay haddaad taahdo macnaheedu waa maxay i ogaada way bani aadam bestay baan ahay ilaahay baana sidaa ii gelaya ee ka warqaba hawl khataray ka fahmeenoo foolxunoo qariban bay ka fahmeen xadiidka intaan lagu dul akhrin axmed wutaah iyo wr cabdullahi baa ka shekeeya iyo saalax maalinka wixka aabbaha natahay wuu joojiyay dheh falam yaina bacda dalik waa joojiyeyba xoogo idhaaru ljazac iyo tasahud inay noqoto yuu sayidina abu cabdilah ka baqay marka haddaan laakiin jazacaadan ka baqayn iyo tasahud waad sheegan kartaa dhib ma laha laakiin inaad iska daysaa oo aan fiican alxamdulilah aad tidhaahdo axaadiid baa ku timid markaad ruuxa dadku ku soo booqda aad tidhahda bestay baan ahay halkaasaa layga hayaa in ilaahay ku odhanayo ma addoommahayga waad igu dacweynayseen ka dacwoon yaase u dacwoon axaadiis dhowraa ah ku timi macnahaas in badanoo ka midna la daciifiyo marka iska gaabsada haddiise aad istaagin weydood iska sheegto adoon xumaan kaa ahayn dhib ma lah ibn mascuud radi allahu tacaala qaal wuxuu dakhaltu cala nabiy suubanahan u gal sal slam wahuwa yuucaku asagoo la kaarinayo qandho kaarkeed baa haya famasistuu nabigaan taabtay bu calayhi salaa wasalaam faqultu waxaa nabi allow markaan taabtoon arka kaarka iyo laxawga iyo qandhada iyo kaarka nabiga haya innaka adigu latuucaku waa lagu kaarinayaa wacakan kaar iyo qandho shadiidan daran xumo daran baa nabi allow ku haysaan idhi buuri faqaaxuu ajalha waa runta waa anugu kamaa yuucaku rajulaani minkum laba nin oy qandho ba'an qabatay kaarka iyo laxawga ay dareemaan yaa aniga keligay i qabata kay saxaabigu nabi allow laba ajir baa lagaa siin soomaha de waxbaadna dheer tahay haa waxbaa idin dheerahay nin walba inta ilaahay agtiisa iimaankiisu la egyahay baa la imtixaanaa ashad الnaasi balaan alambiyaa uma alamhalu faاlamhal laba ajir baa lagaa siinaya nabiga laga siinaya qadha dhabal ah nabigu waa qabanaysa muttafaqun calayh an sacd bn waqas radi allahu tacaala canhu sakaraat lmowtki nabiga qabtay dhabal buu ahaa midkan qabta labanlaabkiiba nabiga qabanay calayh salaat wasalaam qaala wuxuu ihi saxaabiga idan muxuu ka nabi maxamed baa layi nabi allow aad baad u xanuunsan kaar badan ba dareemaysaa nabi wuxuu hi ajal idan dhib male kartaa wey xanuunka waad kartaa saxaabiga wuxu asaguna jaana rasuullah rasuulka ila baa ii yimid yacuudunii asagoo i booqanaya min wajacin xanuun iga booqanaya laxow ishtada bi igu daraado igu madaxtiiriyey inaga soo mara xadiidka fii awali kitaab baan ku soo marray baabu alikhlaas waxdaar niyana ku soo marray bilowgii kitaabka riyaad saalixiinka baabkii u horreeyey faqultu waxaan idhi balaqa bi waxaa i gaaray nabi allow xanuunka xaggiisa maa taraa waxaad u jeedo wahada bayt اlqasiid sacad muxuu sheegtay nabi allow xanuun waxay ahaya waxaad aragto baa ahaya nabiga ha us aamu saa dhihin ma dhihin nabigu waa qiray waa u ogolaaday saxaabiguna waa sheegtay waad sheegan kartaa xanuunkaada wa ana dumaa aniguna maal baan leeahay walaa yariunii ila bnatii gabadhaydii heble waxaan kaana ima dhaxlaayo waagadam caruur badan buu yeeshay wadakar xadii xadiikii dheeraad qarinaysa muttafaqun calayh soo وعن القاسم بن محمد بن بكر الصديق رضي الله رحمه الله تعالى من فقهاء المدينة ونمي عائشة إدو تاي محمد بكر الصديق بعد علي من فقيه وعالم قرنيسان حديثك ورئ caaishana isagaa waranayay allahuma acinni calى khamaraati اlmowt qaala wuxuu ihi wadaadkaas qaalada caaisha radi allahu tacala anha waxay tidhi waa ra'saa maaluu nabigu la joogo iyo caaisha waxay tihi waa ra'saa alla madaxayo alla madaxa nabar baa madaxa ka qabta xanuun faqaal nabiyu nabigu wuxu uhi alayh salaat wasalaam bal ana adugu ma a madaxaad iska daaye alla aniga madaxa waa ra'saa nabigu wuxuu ihi madaxaadu xanuunkiisu xanuunaad ka kici doonto waadna sii noolaan laakiin midkaan laga kacayna maanta nabigu anuu haya nabigu kaa wuu u dhintay caaishana way ka maaha inuu leeyahay adugu waxba ma sheeganaysa aamus waa maxay xanuunku aan kugu daahayne kaa tagahaya xanuunba lama yidhaah bal ana idiraab wey iska daa ha ku mashquulina madax xanuunkaada waad ka kiciye waa xogooska gonjab weeye kii loo dhibanhaya anuu ihayaa waa ra'sa alaariga madaxa wadakar raw albukhaari idan caaisha maxay sheegatay madax xanuun nabigu maxaad u dhihi ma dhihin ee wuxuu sheegay keeda ku ka daran buu u sheegay nabiguna asna waa sheegtay calayh isalaat wasalaam idan marka xanuunka ku haya waad sheegi kartaa dhibna ma laha weeye hadduusan ahayn cala sabiili tasakhuti wa idhaari اljazac baabu talqiini اlmuxtadari laa ilaaha ila اllah in loo meeriyo ruuxa lagu soo xaadiray ee wadku geeridu naftu ay hayso towxiidka in loo meeriyo see loogu meerin agtiisaa lagu sheegi waa la towxiidsani shahaadaniisu u xusuusto oo carabkiisi bartay oo ugu hagaaga towxiidka haddii uu ku hagaagi waayana marka u dambaysa dheh baa loodhanayaa saa dheh qul laa ilaaha ila allah baa la odhanayaa laakiin inta hore waa la agmari waa la xusuusin hadduu ku hagaagi waayo amar baa la siinaya can mucaad bni jabal radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul lah sal ly slam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna man kaana aakhiru kalaamihi weedhiisa iyo hadalkiisa u dambeeya axadkuu noqdo laa ilaaha ila allah ay noqoto dakhala aljanna jannaduu gelaya rawa abu daawud walxaakim wa qaala saxiixu lisnaad waa xadii saxiixa siduu sheegay idan talqiin talqiin اlmuxtadari qabla اlmowt waa masalatu ijmac ruux intuusan naf bixin ka hor in wixii khayr afka loo mariyo loo meeriyo lagu baraarujiyo oo tawxiidka ugu wen yahay waa masalo lagu ijmaacay talqiinka khilaafiga ee mubtadaca la yidhaahda ee wadaadana bidca gaadhsiiyan wadaadana ay fududeeyaan ee fuqaadu isku maandhaafeen waa maa bacda almowt ee qabla almowt ma aha وعن أبي سعيid الkhdري رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل اه صلى اه عليه وسلم لقنوا موتاكم لقنوا u meeriya ku baraarujiya u carabmariya u yeedhiya mowtaa kuwiina dhimanaya xadiika horaa kuu caddaynaye laa ilaaha ila allah mowtaakum waa majaaz ba hadda loo wadaa wixii la odhan jira waa cusub min weeye dadka geeridu ay hayseen weli nafbixin baa loo jeeda laa ilaha ila allah rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyay wallahu subxaanah wa tacala aclam